assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii saddex iyo labaatanaad ee kitaabka ma kasbaday mise waa mid alla igu abuuray markaasuu yihi maya allah kugu abuuray adugu midaan kasbatay ma marka ninkaas wuxuu ku ammaanay nebigu sala allahu alayh waali wasalam deganaan iyo dulqaad labadaas khasnadood buu ku ammaanay si kuuga ammaanayna waxay ahayd wafdigii markay yimaadeen iyagoo aada ugu xiisaysnaa rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam yee markay isha ku dhufteenba wafdiga intoodii kale awrtii intay fafadhiisanayaan ay rag ka dhigayaan iyo sugi waayeenoo intay awrtii ka soo boodboodeen ayay rasuulka sal ly slm salaam iyo dunkasho kula soo yaaceen marka ninkanuse intuu aayar awrkiisii furay oo muxuahay shandatiisa halkan kada u furay oo laba go oo kala soo baxay cusub oo soo xidhay tartiib usoo socday si degan u salaamay nebiga sala اlه alay slam وعn caaئiشhaةa radي allahu canha qaalat qaala rasuul اlahi slى اlه alيه wali wslam in allaha rafiiq yuxib الrifq fi اlأmri kulih alla waa dhimrin badan yahayoo dhimrinta iyo farsamaynta buu jecel yahay wax walba wax waloo la samaynayaba in si tartiib iyo dhimrina loo sameeyo ayuu alla jecel yahay subxaanaه wa tacaala cagsigeeduna waxaa la yidhaahaa khurqi baa la yidhaahaa ama cunfi baa la yidhaahaayo waa xun yahay mutafaq عalayh وcanha radي allahu canha ana الnabiya sal ly slm qaal in allaha rafiiq yuxib الrifq ويعطي عlى الرفق ma laa يعطي عlى الcنف وma laa يعطي عlى ma siwaahu rawahu mslim alla waa dhimriyo oo dhimrintuu jecel yahay wuxuuna qofka wax ku siiyaa dhimrinta wax aanu ku siinin shidada iyo cunfiga iyo wax kale toona qofku markuu isshiddaynayo iswaalwaalayo waxaa laga yaaba ulajeedadiisu inay tahay inuu nafci helo o waxa kada uu roorayo u helo laakiin hadduu si deganaan iyo tartiiba ku raadsan lahaa ayuu ku heli lahaa khayrka ku heli lahaa si aanu ugu helaynin iswaalwaalidan iyo cunfigan kada oonu ku heleen rawahu muslim وعn abi hurayrata radي allahu canhu qaal kana marka waa miaal soo fiiriya marka kada rifqigu wuxuu yahay iyo cunfigu wuxuu yahay miaal oo noo kala caddaynaya weeyaan wa a wuxuu yihi baara acraabiyun fi lmasjid nin ree magaa nin ree baadiya ah, oo la dhihi jiray dulquwaysirat alyamani ayaa masjidka ku kaajay isagoo ree baadiya waxba aqoonin faqaala faqaama annaasu ilayhi dadkii baa u kacay oo xaggiisa ku orday liyaqacuu fiihi inay ciqaabaan bay ugu ordeen faqaala nebiyu sal sl markaasuu nebigu wuxuu yihi dacuuhu dhaafo oo wa ariiquu ku shuba calaa bowlihi kaadidiisa sajlan min maa-in ow danuuban min maa sajli iyo danuubna waa isku mid wadaan biyo ku shuba buu yidhi wadaan buuxdo biya ku shuba fa innamaa bucudtum waxaa laydiin soo diray muyasiriina inaad dadka u hawl yaraysaan walam tubcaduu mucasiriin yani nebigiina nebigiinna iyo diintiinna waxaa loo soo dejiyo nebigiina loo soo diray inuu darta u tartiibiyo u dhimriyo ee dadka inuu shideeyo ma aha rawahu muslim bal marka fiiri marka <coughs> qof reebaadi ahoo jaahil ahoo qariib ahoo si u soo socda masjidkii ku kaajay waa arrin xun buuma qofkaasu marka la yimi marka saxaabadu ridwaan calayhim siday doonayeen ay horteer ugu yaaceen haddii ay noqoto dhibaata ka dhalan lahayd oo isagoo kaadida lagu gooyo oo xanuunsaday iyo isagoo kaadi intuu ceshan waayo meelo kale sii gaargaarsiiyo oo jirhkiisana nijaaseeyo masjidkana sii nijaaseeyey iyo rafaad kale ka dhalan lahaa waxaa marka intaasoo dhan ka dhib yaraa oo rifqiga noqday in meeshiisii lagu daayo oo meeshiisii kaadiisi uu ku dhammaysto meeshiina kaadida ku koobnaatay iyo nijaasto meeshiina la daahiriyo bas marka isagiina tartiib wax loogu sheego oo waa kuu ku yidhi nebigu sal sl kaadii dhamaystay buu wuxuu ku yidhi middaan masaajidda maarkaysa arkaysaa uma suubato wax oo awsaakrantada iyo cadiraadka iyo kaadida iyo saxarada iyo waxyaalaha midna uma suubato qur-aankaa lagu aqristaa cilmigaa lagu bartaa waa lagu tukadaa rabbi baa lagu caabudaa bas tartiibtaas ugu sheegay markaasuu ninkii aad iyo aad arrintaa ugu ta'aurayoo uu yidhi allaahuma arxamnii wa wamuxamadan walaa tarxam macanaa axadan aniga moxamed keliya allow noo naxariiso qof kale ha noola naxariisanin markaasna uu ku yidhi nebigu sala alla slam laqad taxajarta waasixan ya akha alcarab mxua raxmaddii waasica ahayd baad koobatay oo laba nin keliya kolka kusoo koobatay waxaa tana la ahayd qisadii kale ee ninkii salaada ku dhex hadlay ee nebigu sal alay slam uusna u tartiibiyey uu yidhi marka wxua salaadu uma suubato wuxuu hadalka bani aadamka uma suubato oo qur'aan aqris iyo tasbiix iyo takbiir iyo un weeyaan goor dambena uu ka sheekayn jiray oo weligay macallimkaa akhlaaq wanaagsan ma aan ark wallahi ima canaananin oo ima dilin o asajlu bifatxi siin اlmuhmala waiskaani اljim wa hiya dalwu lmumtani'atu maa'an waa wadaanta biyo ka buuxda wahaakada danuub danuub iyo sajlina isku midun weeyaan وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا متفق عليه yasiruu hawl yareeya dadka si fudud wax ugu dhaadhacsiiyo si fudud wax ugu sheega oo si fudud wax u bara walaa tucasiruu ha shidaynina ha dhibina wabashiruu bishaareeya oo dadka diinta wanaaggeeda iyo macaankeedii iyo acmaasha hawaabkeeda iyo waxyaalaha uga warrama walaa tunafiruu ha eryina oo dadka wadhigana diinta waxaan lagu dhaqmi karaynin oo ha ka badinina muxuaha cabsiinta iyo canaanta iyo waxyaalahaas iyo ha ka badinin ahlunaar baad mushrikiin baad tihiin kanaad samaysaan kanaad samaysaan awliyadaad caabudaan qubuuriyiin baad tihiin waxyaalahaas ha ku bilaabina dadka si tartiiba ah waxugsha muttafaqun caleyh wacan jariir bni cabdillaahi radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sal ly slm yaquul man yuxram irifqa yuxram alkhayra kullah muttafaqun caleyh qofkii laga qadiyo rifqi dhimrin qofkii laga qadiyo oo wax waloo qabanayaba cunfi iyo shidi iyo dhibaata iyo muxuu ahay kalifaad ku shaqeeya khayr oo dhan baa laga qadiyaa rawahu muslim wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rajulan qaala linabiy sal ly slm awsinii nin baa nebiga ku yihi sala allau alay slam ila dardaaran oo iwaani qaala markaasuu lilah taqdab faradada miraaran dhowr goor buu ku celceliyey qaala intaasoo dhanna mid walba wuxuu dhahaya laa tغضب rawaahu الbخaariي waxaanu noogu soo hormaray rqم ثمaaنiya وأربعيiن وعn أbي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه <coughs> شداد بن أوس بن ثابت weeyaan waa بن أخي xسان بن ثابت رضي الله عنه mع رsuل الله صل ل سلم qاal إن اllaha katba الإحساana عlى kuli شhay alla wuxuu ku waajibiyey ixsaan wax walbaba wax walbaba ixsaan buu leeyahay shay walbaba ixsaan in loo galo ayuu alla waajibiyey hm. faidaa qataltum markaad wax dilaysaan faaxsinuu wanaajiya alqitlata dilidda sida wax u dilaysaan si dhib yar oo raaxlahoo aan lahayn silcin aan lahayn ka dhiga waidaa dabaxtum markaad wax gowracaysaan faaxsinu dibxata gowricidda hagaajiya oo dhib yareeya walyurix axadukum shafratahu ha afeeyo midkiin mididiisa walyurix ha u raaxeeyo dabiixatahu neefkaa uu gowracayana ha u dhimriyo ha u raaxeeyo ha u tartiibiyo oo dhibaatada ha ka ilaaliyo qorax uu ku xidhay iyo isagoo si xun usoo jiiday iyo isaga oo gaajo iyo oon iyo ku dila intaa ay xidhan tahay iyo rawaahu muslim wacan caishata radi allahu canha maa khuyira rasuulu llahi sala allau alay wali slm rasuulka alle lama khiyaar gelinin bayna amrayni laba arrimood laba arrimood lama kala dooransiinin hadduu weligii in lakhtaara aysarahumaa midkooda dhibta yar inbuu dooran jiray maa lam yakun ifman haddaanu dembi ahayn fain kaana ifman hadduu dembi yahay kaana abcad annaasi minhu dadka ka uga fogaan badan buu ahaan jiray waman taqama rasuulu llahi sala allau alay slam <coughs> linafsihi fii shayin qad naftiisa weliguu ma aaragoosanin waxba wax uun lagu bi'iyey oo af iyo adin iyo adab iyo wuxuun ah uma aaragoosanin ilaa an tunta-aka xurmat ullah in meel lagaga dhaco xurmada alla mooyaane fanyantaqima lilahi tacaala alla u aargudo mooyaane muttafaqun calayh wacan ibni mascuudin radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal lla alay slam alaa akhbirukum biman taxrumu biman yaxrumu cala annaar ma idiin sheegaa qofka ka xaaraantinimaysan naarta oo naari ayna dhadhaminaynin aw biman taxruma calayhi الnaar buu yidhi mise qofka muxuu ahay naartu laga xaraamaynayo qofka naarta dhadhaminayna mise qofka ayna naarta dhadhaminayn tuxramu calىa kuli qariibin hayinin hayinin layinin sahl waxaa laga xaaraantinimeeya qof kasta oo dadka u dhow oo dadka la heshiiyo oo muxuu ahaayey hayin hayinin layin yani qof fudud oo aan ahayn qof qallifsan aan ahayn oo sahlin oo dhib yar oo mucaamil fiican leh rawahu tirmidi waqaala xadiidun xasan wa xadiidkuna صaxiix weeyaan oo waxaa wariyey aطabaraani wa abu yaclى can jaabirin radia allahu canhu waana xadiid صaxiixa axmedna isna waa wariyey wa صaxaxu sheikh اlalbani fi صaxiix اljamiع الصغيir baabu alcafwi walicraadi can iljaahiliin cafinta la cafiyo dadka jaahiliinta iyo iskajeedsiga laga jeedsada ee aan laga ficiloonin aan laga ficil qaadanin aan laga argoosanin qaala allahu tacaala khud ilcafwa waamur bilcurfi wacrid can iljaahiliin wa qaala tacaala faasfaxi safxa aljamiil iska dhaaf dhaafitaan qurux badan wa qaala tacaala walyacfuu walyasfaxuu waa ku saabsan imika mxuah xadiidkii ifkiga ku saabsanayd ah, korku abu bakr radi allahu canhu ku dhaartay ninkii qariibkiisa ahaye mustax binu uthatha la dhihi jiray radi allahu canhu ee ka qayb galay mxuahayey arrinta ka qayb galay oo miskiinka ahay uu quudin jiray uu ku yidhi inaanu quudinayn ku dhaartay waa la yidhi subxaanahu watacaala walyacfuu ha cafiyeen oo walyasfaxuu ha u dhaafeen alaa tuxibuuna miydaan jeclayn an yakfir allahu lakum inuu alla idin dambi dhaafo waqaala tacaala wاlcaafiina can الnaasi wallahu yuxib اlmuxsiniina waqaala tacaala wlaman sabra wغafara ina dalika lamin cazmi اlأmuur wاlآaayaatu fi lbaabi kahiiraة macluuma وcan caaishaةa radi allahu canha anaha qaalat lلnabiyi salى اlه alay slam nebigu waxay ku tidhi hal ataa calayka maku soo maray yowmun maalin kaana ashadda kaaga daraa min ywmi uxud maalintii uxud maalintii uxud maalin kaaga darani maku soo martay qaala markaasu wuxu uhi laqad laqiitu min qowmiki tolkaa waan kala kulmay dhibaatooyin baan tolkaa kala kulmay wa kaana ashaddu maa laqiitu minhum waxaan kala kulmayna waxaa iigu daraa yowma alcaqaba maalintii caqaba jiirta dalcadda yaa la yidhaha caqaba la yidhaahaa marka caqabadaasuna caqabatu mina ma ahee waa caqabatu طaa'if yowma caradtu nafsi maalintaa naftayda u bandhigay cala bni cabdiyaali ibni cabdi kulaal oo nimankii mxaa walaalaha ee ahlu daa'if aha haqiif ahaa oo uu rabay inay soo qaataan oo ay soo kaxeeyaan oo u yimaado oy dadka ka daafacaan si u dacwadda rabbi uu u guto oo dadka uu gaadhsiiyo falam yujibnii ilaa maa aradtu aanu iga aqbalin wixii aan ka rabay fanطalaqtu aan waan baxay oo iska socday iska dhaqaaqay wa ana mahmuumun aniga oo murugaysan calaa wajhi wejigaan isaga dhaqaaqay falam astafiq ma aanan soo miyirsanin yani ma aanan ka soo noqonin hamigii iyo tafkiirkii ilaa wa ana biqarni facaalib ilaa aniga oo jooga meesha qarni facaalib la yidhaha mooyaane qarnun manaazilna waa la yidhaha qarnu facaalibna waa la yidhaahaa waa meesha hadda asayl lkabiir ay yidhaahaane ahlu daa'if iyo ahlu riyaad iyo dadka jidka ka yimaadaay ay ka miiqaadkooda u ah halkaasaan kusoo miirsaday fa rafactu ra'sii madaxaygaan kor u qaaday fa idaa ana bisaxaaba daruur ayaan arkay qad adalatnii hadhaysay fanadartu waan fiiriyey faidaa fiiha jibriilu calayh salaam iyadoo jibriil ku dhex jiraan arkay fanaadaanii waa ii dhawaaqay faqaala wuxuu yidhi in allaha tacaala qad samica qawla qowmika lak alla subxaanahu wa tacaala waa maqlay tolkaa hadalkay kugula hadleen iyo wamaa radduu calayka waxay kugu jawaabeen waqad bacaa ilayka wuxuu kuusoo diray malaka aljibaal malagii buuruhu alla kuusoo diray lita'murahu bima shi'ta fiihim inaad amar siiso wixii aad rabto in lagu sameeyo aad isaga amar siiso fanaadaanii malaku ljibaal malkii buuraha ii dhawaaqay fasalama calaya waislaami uma qaala markaasuu haddana wuxuu yidhi yaa muxamed in allaha qad samica qowla qowmika lak alla waa maqlay hadalkii tolka ay ku yidhaaheen iyo eh, maxaa maqlay wa ana malaku ljibaal uguna malagii buurahaan ahay u qaybsanaa waa xukuman yahay caalamkan kada oo qayb walbaba iyo shay walbaba malaa'ig baa maamusha waqad bacafanii rabbii ilayka rabbigabaa iisoo kaad rabbigaabaa iisoo kaa diray lita'muranii biamrika inaad amarkaaga isiiso oo nimanka waxay lagu samaynayo taxta tasarufka alla ka dhigay famaa shi'ta maxaad doontay ayb maxaad rabtaa inaan ku sameeyo yani in shiئta an uطbiqa fiihim اlأkshabayn facaltu haddaad doonto an udbiqa fiihim alakshabayn labada buurood inaan ku daboolo aan xagga iyo xagga iskaga dhufto waa yeelayaa yani weeyaan qaala faqaala nebi sal ly slm markaasuu nebigu wuxuu yidhi bl arjuu an yukhrij allah min aslaabihim man yacbud اllaha waxdahu laa yushriku bihi shaya maya waxaan rajaynaya qudaraynayaa inuu alle ka soo bixiyo dhabarkooda yani ummad dambe ay dheli doonaan oo alle caabudi doonaan alle waxd aan shariga iyaga haddii aan ka quusto aynu aynay rumaynayni kolay ku tahay waxaanan ka quusanaynin jiil dambe oo iyagu ay dheli doonaan inay mu'miniin noqdaan dulqaadkaas iyo muxu aragtidaa dheer baa marka uu lahaa rasuulka all sal ه lay slm mutafaqun caleyh walakhshabaani aljabalaani almuxiiطaani bimaka waa labada buurood ee maka hareeraha ka ahee barig iyo galbeedka ka kale ah ee kan oo mxuu ahaye muxuu ahaa kan m ah, kacbada dusheeda ah abu qubays iyo mid kale oo xagga ka soo ahoo qocayqacaan gadaashiisa oo alaxmar iyo ay yidhaahaan qaarna qacqacan bay ku sheegaanba walakshabu huwa aljabalu اlgaliid waa buurta qarada badanee weyn baa akshab la yidhaahaa wacanhu radi allahu canhu qaala maa daraba rasuulu llahi sal l canha radi allahu canha qaalat maa daraba rasul llahi sal ly slm shay-an qadu biyadihi weligii waxba gacantiisa ma aanu ku garaacin walaa imra'atan walaa khaadima neef xoola iyo haweeney iyo khaadim iyo midna ilaa an yujaahida fii sabiili اllah inuu dan alle gaalada ula jihaadayo iyo gaalada uu wax ku dhufto mooyaane wamaa niila minhu shay-un wax lama yeelin oo laguma samaynin qadu weligii fayantaqima min saaxibi oo saaxiibkiisana uu ka aargoosto ilaa an yuntahaka shay-un min maxaarim اllahi tacaala in meel laga dhaco wuxuu maxaarimka alle ka mida mooyaane fayantaqima lilahi tacaala markaa dan alla uu aargoosto mooyaane rawahu muslimu can anasi radi allahu canhu qaal kuntu amshii maca rasuuli llahi sala alla alay slam rasuulka alla ayaan la socday wa calayhi burdun najraaniyun galiidu lxaashiya isaga oo xidhan muxuu ahay macawis lagu sameeyey beledka najraan la yidhaha lagu sameeyey oo darafteedu ay qarab badan tahay fa adrakahu acraabiyu nin reebaadiya gadaal ka soo gaadho ka daba yimid fa waa ku dhuftay ku soo dhuftay kusoo jiiday jadaba iyo jabada labadaba waa la yidhaahay biridaahi gu-iisii jabdatan shadiida jiidid iyo dhufasho xoog badan fanadartu waxaan fiiriyaan arkay ilaa safxati caatiqi rasuuli rasuulillahi sala allau alay slam rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam degtiisa qarqarkiisa ee muxaa ah, dhinaceeda baan arkay waqad aharad bihaa xaashiyat ridaa daraftiisu isaga oo aw xariiqday min shiddati jabdatihi dhufashadiisa darideedi xooggeedii ay sartay uma qaala markaasu ninkii reebaadiye wuxuu yidhi si qallabsan buu ku yidhi yaa muxamed mur lii min maali illaahi aladii cindak amar iga bixiyo in layga siiyo maalka alleed gacanta ku hayso faltafata ilayhi waa fiiriyey fadaxika waa qaslay uma amara lahu bicaطaa'in waxa la siiya buu u amray nebigu sal ly slam muttafaqun calayh وعn ibni mascuudi radi allahu canhu qaal kaanii anduru ilىa rasuuli اllahi salى اllahu alيyh wali wslam waxaad moodaa inaan hadda arkayo rasuulka alle oo salى اllahu alيyh wali wslam yaxkii jiraya nabya min alanbiyaءi salawaatu اllahi wasalaamuhu عalayhim darabahu nebigaasoo ay garaaceen qowmuhu tolkii faadmahu ay ka dhiijiyeen wahuwa yamsaxu dama dhiigga uu ka tirtiray can wajhi wejigiisa wayaquulu una dhahayo allahuma اغfir liqowmii fainahum laa yaclamuun mutafaqun caleyh nebi sidaa yeelay isagoo ka warramaya oo jilaya inaan hadda arkay arkayaadi mooda nebigaasuna aad aad iyo aad bu u ahaa wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuul allah sal slm qaal laysa ashadiidu bisuraca xoog badanhu ma aha legdin badanaha inama ashadiidu aladii yamliku nafsahu cinda algadab xoog badanhu waxaan weeyaan ka naftiisa hanta marka uu cadhoodo muttafaqun caleyh baabu ixtimaali اlأdaa dhibka u adkaysigiisa dhibka dadka ka soo gaadhaya adkaysiga loo adkaysto qaala allahu tacaala wاlkaadimiina alغayda wاlcaafiina can الnaasi wallahu yuxib اlmuxsiniin وqala tacaalى wlaman sabra wغfra ina dalika lamin cزmi اlأmuur wfi lbaabi alaxaadiiثu الsaabiqaةu fi lbaabi qablah w mxuaha iyo weliba kan kadana waa ka mid oo isaguna inoo soo hormaray wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana rajula qaala ya rasuula allah ina lii qaraabatan asiluhum wayaqtacuunii anugu waxaan leeyahay qaraabo oo aan xiriiriyo iyana igooya ayaan leeyahay wa axsinu ilayhim wayasii'uuna ilaya aan wanaag u sameeyo iyaguna xumeeya waaxlumu canhum wayajhaluuna calay aan ka u dulqaato iyaguna igu adab darooda fa qaala markaasu wuxu uhi la in kunta kamaa qulta haddii aad sidaad sheegtay aad tahay fakaأnnamaa tusifuhum lmalla waxaad lamid tahay sida adiga oo hambinayo afka ugu guraaya ruumad walaa yazaalu macaka min allahi tacaala dahirun calayhi maa dumta calaa dalik xag allena kama zuulayo wax ku caawiyo xag alle kaa caawiyo malaa'ig iyo waxay noqotaba intaad sidaa tahayba rawahu muslim waqad sabaqa sharxuu fii baabi silati alarxaam uu kusoo hormaray raqam baabu lgadabi ida intuhikat xurumaatu sharc walintisaari lidiin illahi tacaala cadhada la cadhoodo haddii meel lagaga dhaco xurmadaha sharciga iyo in loo gargaaro oo loo hiiliyo diinta alla subxaanaه wa taعala qala allahu taعaalى wa cagsi ma yafcalhu الnaas alآn dadku sida ay sameeyaan cagsigeeda haddii isaga meel lagaga dhaco wax loo dhimo waa gugubanayaayo waa xanaaqayaayo baluu samaynaya <coughs> haddiise sharciga alle maanta oo dhan waxaan laga sheegayo la xumaynaya rasuulka alle iyo alle iyo axkaamta alle iyo qur'aanka iyo inaba inaan inuu qoqoslaaba iska suurowdo oo waxa ay dadkaas ugaada daroonayaan uu wax lagu maadsadaba ka dhigto qaala allahu tacaala waman yucadim xurumaati illahi fahuwa khayru lahu cinda rabbih xurmadaha alle qofkii weyneeya isagay u fiican tahay rabbigiisa agtiisa ugu fiican tahay waqaala tacaala in tansuru allaha yansurkum wayhabbit aqdaamakum alle haddaad u gargaartaan waa idin gargaarayaayo hadimadiinana dhulkuu ku xajinayaa yacnii carari maysaan oo cabsidu idinka bi'inayaayo gaalada wuu idinka aad iska dhicinaysaan wa fi lbaabi xadiidu caaishata radia allahu canha fii baabi alcafwi ee marka way soo hormaray ee dhahaysay muxuu ahay weligid uma argoosan jirin oo weli wax garaano kaas ka ahaa ee raqamkiisuna uu ahaa sitmiya ثaلaaثa وarbaciin waana xadiid mutafaq عalayha buu ahaa وعan abi mascuud cqبة بn cmri الbdriي radي الlه عanهu qala jaءa rajul ilى النabiyi sl ly slm baa nebigu u yimid oo faqaal inii la ata'aharu min salaati الصubحi min أjli fulani mima yuطilu bina anugu salaada subax waan ka hadhaayo dadka lama soo tukado hebel daraaddi imaamkoodii buu sheegayo mucaad buu ahaaye radia allahu canhu daraaddi baan uga hadhaa sida uu noogu dheeraynayo siduu noogu dheeraynayo mucaad buu ahaana waa la yidhaahaa ubay ibnu kacb ahaana waa la yidhahaa mucaad kollay salaaddii lagaga soo dacwooday ee aada ugu cadhooday waxay ahayd salaad cishe ahayde famaa ra'aytu nabiya sal sl nabiga maana arag buu leeyahay qadiba isagoo cadhooday fii mawcidatin wacdi dhexdi ku cadhooday qadu weligii ashadda oo ka daran mimaa qadiba yowma-idin maalintaa intuu cadhooday maalintaasuu u si ka badan soo wacdi ugu dhex carooda maanan arag faqaala wuxuuna yidhi yaa ayuha annaas ina minkum munafiriin idinka waxaa idinka mida dad dadka eryaaya oo diinta necbaysinaya cibaadada iyo necbaysinaya masaajidda ku diraya baa idinka mid a fa ayukum ama annaas kiinii dadka tujiyaayo falyuujiz yani falyaktasir ha gaabiyo salaada ha gaabiyo laakiin gaabni xadgudub ana waynayna noqonin fa ina min waraa'ihi gadaashiisa waxaa ah alkabiira wاsagiira wadalxaaja qof da-weyn iyo qof tabar eh, yar oo ilmo ah iyo eh, muxuu ahaay qof dan leh oo degdegsanayay muttafaqun calayhi marka kolkii imaamkaasu sidaa uu yeelay oo sidii imaamka ku habboonayd oo dadka masaalixdooda inuu ilaaliya ah uu samayn waayey buu u carooday nebigu sal ly slam وعn cائiشhaةa رadي الله عanهa qaalat qadima rasuulu الlahi slى الlه عليه وsلم min sfr sfr buu ka yimid rasuulka all slى الlه عليه alي وsلم waqad satrtu sahwة lii bqiraamin fiihi tamaahiil anigoo ku asturay oo ku daahay mxuu ahaayey barsatay ah guri yar oo carishka hortiisa ah oo hoos waxoogaa loogu yar dego ka yar hoose munkhafid ah ayaa la yidhaahaa sahwo la yidhaahaa waa barsadaa carishada dadka carishada leh bersadoodu qolka way ka soo horraysaa waana isku albaaba waxgana way ka yar hooseysaa fiihi tamaahiil oo musawira leh qiraamkana daah baa laga wadaa daah musawira leh ayaan guriga dhan meel ka mid a ah, aan ku xidhay oon ku daahay oo weliba nabiga sal lla alay slam imaatinkiisa uu imaanaya safarka uu ka soo gelayo iyo ugu sii diyaar garowday falama ra'ahu rasul lah sal sl rsulka alla markuu arkay buu hatakahu gooyey watalawana wajhu wejigiisii baa doorsoomay oo cadhooday wa qaala wuxuuna yidhi yaa caaisha ashaddu annaasi cadaaban kuwa ugu daran xagga cadaabka ugu daran cinda allahi yowma alqiyaama aladiina yudaahuuna waa kuwa isku shabahaya bikhalqi illahi abuurka allah sida alla oo kale inay waxba abuurayaan isku daydeeya kuwaas weeyaan muttafaqun calayh xadiidkoona marka wuxuu ku imaan doonaa mar labaad alif wa tisca wa wasahwatu kasufa sida daashka oo kale meel ah weeyaan oo takuunu bayna yaday lbeyti guriga hortiisa ah waalqiraamu bikasri alqaaf sitru raqiiq waa daa qara yar wa hatakahu afsada suurata alatii fiiha wuu jeexay oo suuraddii ku taallay buu kala jeexay marka suuradda inta hore madaxa haddii laga gooyo khalaas mashhuura ma noqoto wacanhaa radia allahu canha ana qurayshan ahamahum quraysh waxaa murug geliyey sha'nu lmar'ati almaqsuumiyati alatii saraqat haweeneydii bani maqsuum ka mid ahayd ee umu salama allahu canha in adeerteed ahayd ee wax xadday qatiifadda xadday taas arrinkeedii baa aada uga murgeen qurayshna marka waxa ahayd dad kolkaasoo soo islaamay islaamnimad ay ku dhow dahay qabiilo waxayna ahayd carabta inteeda kale si gaar ah uga tilmaaman oo carabta inteeda kale ay xurmayso oo iyaguna isu haysta inay yihiin ahalkii alle ee xaramka alle deriskiisa ahaayo si gaara marka loo fiirinayo bay ahaayeen fadeexad iyo ceeb ayay marka inay ku noqonayso haddii haweenaydaas gacanta la gooyo ayay isu arkeen markaas si looga baajin lahaa ayay ka tashadeen oo ka fikireen faqaaluu markaasi waxay dhaheen man yukallimu fiiha rasuula اllahi salى اllau alيyh wali wasalam yaa arrinkeeda kula hadlaya rasuulka allah sala allahu aleyh waali wasalam faqaaluu markaasi waxay yidhahaan qaarkood qaarkii kale ku yidhaaheen man yajtari'u calayhi ilaa usaamatu bnu zayd oo yaa ku dhiiran kara aan ahayn usaamatu bnu zayd xibu rasuuli llahi sala lla alay slam waa xabiibkii rasuulka alla uu jeclaa weeyaan oo wabnu bnu xibbihi aabihii isagaba aad bu u jeclaa qoyskoodaba markuu wiil aada u dacyara wuu ahaayo nebiga sal ly slam gurigiisa kusoo koray oo markaasay sidaasay ugu rashaxeen hadduu marka da-weyn yahay oo aabihii oo kale mثلا imaam عalي بن abi طaلب iyo iبn cabaas waaba ka dayaraa ibn usaama waa ka da'yaraaye hadday raggaas oo kale ahaan lahaayeen waa ka haybaysan lahaayeen laakiin wiil yar oo weliba kusoo soo koray qofkaas uu soo koriyey waxa iska badan inaanu aada uga sii haybaysanin markaasuu ka hadlay la hadlay fakallamahu usaama usaamaa la hadlay nebiga sal sl faqaala rasuulu lah sal l slm rasuulka alle wuxuu yidhi atashfacu fii xaddin min xuduud illahi tacaala ma waxaad u shafaaco qaadaysaa igu ergeynaysaa inaan baajiyo oo aan muxuu aha aan dhaafo xad xuduudda alle ka mid ahoo alle uu qadaray wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa uu yidhi uma qaama waa kacay oo fakhtataba waa khudbeeyey uma qaala markaasu wuxuu yidhi sida caadadiisu ahaan jirtay marka qof meel uu ka dhaco sidaas oo kale ah ma khashifi jirina guud ahaan buu u hadli jiray oo arrintaana waa ka hadli jiray si guudana waa u canaanan jiray wuxuu yidhi marka inamaa ahlaka man kaana qablakum man qablakum waxa uun halaagay dadkii idinka horreyn jiray annahum kaanuu iyagu inay ahaayeen idaa saraqa fiihim ashariif qof sharaf leh darajo markuu waxxado tarakuuhu way ka tegi jireen wa idaa saraqa fiihim adaciif qof tabaryari markuu xadana oo mujtamaca ku tabaryar oo liitana aqaamuu calayhi alxadda xadday ka oofin jireen saasay dadka u kala qaadi jireen oo qaar lagu dabaqo xuduudda alle iyo qaar laga dhaafo oo xuduuddaba ka sarreeya yay isu kala qaybiyeen markaasay halaagsameen waymullaahi dhaar alle yani allaan ku dhaaranayaa waymullaahi baa laydhaha marka hamsadaasu hamsatu wasli weeyaanoo laguma dhawaaqo low anna faatimata binta muxamedin sala allahu alayh waali wasalam waradia allahu canha saraqat laqatactu yadaha gacanteeda waan goyn lahaa qof kale iska dhaafo muttafaqun calayhi wuxuuna kusoo noqon doonaa alif wa sabcamiya wa sabciin buu ku iman doonaa haweenaydii marka gacantaa laga gooyey waana toosnaatay oo way toobo keentay oo way guursatay oo nebiga sala allahu aleyh waali wasalam way u imaan jirtay waxay dan ula timaado waa u gudi jiray goortii dambe kolkii horese marka haweenaydaasu shuqul xun bay taqaanay intay dadka alaabta ka soo caariysato iyo inkiri jirtay waxba maana ka soo qaadan dhihi jirtay can anasin radi allahu canhu ana nebiya sal ly slm ra'aa nuqaamatan xaakuu ku arkay fi lqibla qiblada masjidka ayuu ku arkay mixraabka fashaqa dalika caleyhi arrintaas way dhibtay laba siyoodba marka u dhibaysa xagga qiblada inay tahay oo qofka muxuu ahay tukanaya hortiisa uu ku tufay iyo inay masjidkii tahay labadaba waa dhib bay uleedahay xataa ru'ya fii wajhi ilaa wejigiisa laga arkay caradii faqaama waa kacay oo faxakahu biyadii gacantiisu ku xoqay faqaala wuxuuna yidhi ina axadakum idaa qaama fii salaatii midkiin kolkuu istaago salaadiisa dhexdeeda istaago oo tukanayo fainamaa yunaajii rabbahu rabbigiisa uu la faqayaa wa ina rabbahu baynahu wa bayna alqibla wa ina mise ow ina rabbigiisna wuxuu u dhexeeyaa isagaiyo qibladiisa u dhexeeyaa kayfiyadaa ugu dhexeeyana rabbi isagaa og rabbi isaguoo carshigiisa dushiisa jooga caalamkiisaba ka baxsan iyo haddana rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam wuxuu sheegayaa inuu qofka tukanayo hor joogo wejigiisa wejigiisa ku toosinayo oo isaga iyo mexraabkiisa u dhexeeyo waa arrin arrintaas oo kale in la rumeeyo ay waajib tahay laakiin aan la inkirin aan lana suusuuraynin siduu ibn xajar alcasqalaani raximah اllahu tacaala masaladantada si aan habboonayn ayuu uga hadlay oo wuxuu yidhi waxay raddi ku tahay dadka dhahaya alle muxuu ahay cashiga dushiisuu jooga iyo sidaas ayidhi bay raddi ku tahay raddina kuma aha midaantada muxuu ahaaye midkaa kale baa wuxuu yahay midka muxkamka ahe loo celinayo axaadiidantada kale iyo loo celinayo sida uu ugu jawaabay sadiiq xasan khan kitaabkiisa cawn ulbaari laydhaahee mukhtasar albukhaari uu ku sharxay si si fiican uu isagu ugu jawaabay falaa yabsuqanna yaanu candhuftufin axadukum midkiina qibala alqibla xagga qiblada yaanu candhuftufin walaa can yasaarihi bid walaakin can yasaarihi laakiin bidixdiisa ha u tufo aw taxta qadamihi ama lugtiisa hoosteeda ha ku tufabu uma akhada markaasuu wuxuu qabtay nebigu sal ly slm طarafa ridaa'i gu-iisa sare faraqiisuu qabtay oo fabasaqa fiihi wuu ku tufay uma radda bacdahu calaa bacdi uu isku celceliyay gu-iyo oo isku hoqoqay faqaala markaasuu yihi oo yafcalu haakada mise saasuu yeelayaa saddexdaa midun haya muttafaqu calayh wاlأmru biاlbusaaqi can yasaarihi aw taxta qadamihi kolka la amray qofka inuu bidixdiisa ku tufo candhufta ama lugtiisa hoosteeda huwa fii ma ida kaana fi hayri اlmasjid waa masjidka meelaan aan hadduu ku jiro fa ama fi lmasjid falaa yabsuqu ilaa fii hawbi maradiisa iyo kabtiisa iyo waal iyo mindiil iyo waxaas inuu ku tufo mooyaane masjidka ku tufi maayuu leeyahay baabu amri wulaati mr alumuur birifqi biricaayaahum wa nasiixatihim wاshafaqati calayhim wالnahyi can gishihim wالtashdiidi calayhim waimhaali masaalixihim wاlgaflati canhum wacan xawaa'ijihim intaasoo dhan buu ka hadlayaa amarka la faray dadka madaxda arrimaha dadka muslimiinta a maamula inay u dhimriyaan riciyadooda oo u naseexeeyaan oo u naxariistaan iyo reebidda laga reebay inay qishiyaan iyo inay dhibaan iyo masaalixdooda oy baylihiyaan iyo inay muxuaha iska dhega tiraan xawaa'ijtoodii iyo danahooda iyo baahidooda inay iska dhega tiraanoo danahooda gaarkii iyo ciyaarahooda iyo tumashadooda iyo waxyaalaha ay ku shuqloomaan iyo haas sheekada ay saaxiibadooda la sheekaysanayaan iyo qaala allahu tacaala waqfid janaaxaka liman itabacaka min almu'miniin wa qaala tacaala in allaha yaamuru bilcadli waalixsaan alla wuxuu dadka farayaa garsoorhid iyo wanaag samayn iyo waitaa'i dilqurbaa dadka qaraabanimada saaxiibka waxsiintooda wayanhaa wuxuuna ka reebayaa can alfaxshaa waxyaalaha xunxun iyo walmunkar waxyaalaha munkarka ah waalbagyi iyo dulmiga iyo kibirka yacidukum waa idin waaninayaa lacallakum tadakaruun inaad waana qaadataan <clears throat> ayaad mudantihiin saasuu idin waaninaya wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala samictu rasuula allahi sala allahu alيyh wali w slam yaquul kullukum raacin wa can ra'iyatih رعيته الإمام راaع ومسؤول عن رعيته والرجل راaع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راaعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راaع في mاl سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راaع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه laba goor oo horana waa noo soo horumaray oo raqم ثulثumiya iyo raqam miatain ithnain wa hamaaniin labadaasu kusoo horumaray oo weliba riwaayadan tada iyo riwaayadaas lix boqol lambakeed uu ahaa isku mid bay ahayd taa horese wax yarba ay ku kala duwanayd wa can abi yaclaa macqil bni yasaarin almusaniy radia allahu canhu qaala samictu rasuul allahi salى allahu alayh waalih wasalama yaquul waxaan maqlay rasuulka alla salى allahu alayh waalih wasalam isaga oo leh maa min cabdin yastarciihi illaahu raciya ma jiro addoon oo alla uu u dhiibo raciyad uu u dhiibo madax uu ka dhigo yamuutu oo dhinta yowma yamuutu maalintuu dhimanayo wa huwa qaashun liraciyatihi isagoo isaguna kii heshiyaya yacni khiyaamaya oo aan daacadu ahayn oo qalbi fiicnayn oo khayrkii wanaagga aan la jeclayna sharki iyo xumaha la jecel ilaa xarama allahu calayhi ilaa alla wuxuu ka xaraameeya hadduu qof sidaasi u dhinto aljanna jannadu ka xaaraameeya muttafaqun calayh wa fii riwaayatin riwaaya kalena waxay ahayd falam yaxuthaa binusxihi yani ma min cabdin yastarcihi illaahu raciya falam yaxuthaa sidaas ahayd ma jiro addoon oo alle subxaanahu wa tacaala raciyad uu u dhiibo oo madaxtinimo uu siiyo oo aan ku hareeraynin binusxihi nasiixadiisa daacadnimadiisa iyo qalbifiyoobaantiisa iyo khayrkooda ka talintiisa lam yajid ma helo carafa raaxata aljanna jannada carafteeda ma helo wuxuu jannada kale iska dhaafe haddii uu dhinto isaga oo muxuuha <clears throat> xaaladdaa ku jira uu dhinto jannada carafteeda ma helaayo wa fii riwaayatin limuslim riwaaya muslimna waxay ahayd maa min amiirin ma jiro qof madax ahoo yeli umuura almuslimiin oo tawaliya yacni oo maamulayo muslimiinta arrimahooda huma lam yajhad lahum aan u dadaalin u dhiboonin oon u dadaalin tabartiisa oo dhan aan isugu geynin wayansax lahum aan u naseexaynin yacni aan khayrkooda iyo wanaaggooda aan ka shaqaynaynin ilaa lam yadkul macahum aljanna ilaa jannada lama galo jannada iyagu gelayaan isagu lama gelaayo wa can caaishata radia allahu canha qaalat samictu rasuula اllahi salى اllahu alيyh wali slam yaquulu fii beyti haada gurigeygan isagoo kule baan maqlay allahuma man waliya min amri ummatii shay-an fashaqa calayhim fashquq calayhi allow qofkii wax ka maamula ummadaydan amarkeeda taladeeda wax ka maamula wax yar ama wax weyn madaxweynaha ama boqorka ugu sarreeya ilaa qofka mas-uulkeeha ah ugu yar oo markaas dhiba haddana fashquq calayhi allow isagana dhib waman waliya min amri ummatihi shay-an farafuqa bihim qofkii wax ka maamula ummadayda arrinkeeda wax ka maamula oo markaasna u dhimriya farfuq bihi allo isagana u dhimriy rawaahu muslim ducadaas iyo habaarkaa nebigana sala allahu calayhi waalihi wasalam alla waa u aqbalaya qof kasta oo ha is ogaado dadka muslimiinta ah arrimahooda wax ka maamulaaba inuu waxaas u dambeeyo ama uu yahay qof rasuulkiisa sala allahu alayh waliy slam ducadiisa helaya ama habaarkiisii ku dhacaayo marka rasuulku sala allahu alayh wasalam aada iyo aada buu ummaddiisa uu u jeclaa oo khayrka iyo wanaagga uu ula jeclaa qof alla qofkii wanaag u tarana marka waa u duceeyey qof alla qofkii dhibana waa u habaaray waana u digay oo qofkii khayr iyo wanaag ummadiisa ku maamulana jannada inuu la gelayo weeyaan ummadda uu la gelayo ayuu nebigu sala allahu alayh wala slam ugu ballan qaaday haddii kalena inaanu jannada la gelayn ina naarta u gelayo wacan abi hurayrata radia allahu canh qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam kaanat banuu israa'iil waxay ahaan jirtay banuu israa'iil tasuusuhum alanbiyaau salawaatu ullahi wasalaamu calayhim waxaa maamuli jirtay ambiyadaa maamuli jirtay taxkumuhum yani kulamaa halaka nabiyun mar alle markuu dhinto nebiba khalafahu nabiyun waxaa bedeli jiray nebi kalaa bedeli jiray wa inahu xaalkuna wuxuu yahay laa nebiya bacdi nebi ani iga dambaynayaa ma uu jiro oo anuu kolkaan ummaddeeda ka geeriyoodo nebi kaloo meeshaydii u gelayaa ma jiro wasayakuunu bacdii khulafaa waxaase jiri doona aniga dabaday khulafaa joog jiri doonta yani dad madaxa baa jiri doona waa jamcu khaliifa qofka xaakimka ee muslimiinta xukume ee xaakimka caamka ah yaa khaliifa la yidhaha khaliifana waa ah bimacna naa'ib marka yani meeshii rasuulka sala allau alay slam buu joogaa waxaa laga filayaa sidii rasuulka salى اllahu عalيه wali wslam inuu wax u maamulo cadaaladii iyo naxariistii iyo rifqigii iyo sidii uu maamulayey xaqii uu fulinayey inuu fuliyo mas-uuliyo weyn baa marka saaran rasuulka inuu mailaa laga rabo hadduu marka rasuulka uu mahili waayo oo xukaam kale ee xukaamu suu iyo waxyaalahaas uu methel ka dhigto oo hebel sidiisa iyo u xukumo oo qaanuunno iyo waxyaalahaas uu ku xukumo waxaa weeyaan markaas mas-uuliyadiisii waa ka baydhay tamsiilkii rasuulka sal l sl uu masilayay buu xumeeyey fayakhuruuna waa badan doonaan qaaluu markaasay odhan yaa rasuul allahi famaa taamuruna maxaad kolkaa nafaraysaa seen yeellaa qaala markaasu wuxuu yidhi awfuu oofiya baycata alwali faalwal ka hore doorashadiisa oofiya haddana ka hore hadba kii aad ugu horeeya ugu doorasho horeeya doorateen oo fii oo kaka dambeeya ee la tartamaya ee gadaal ka soo baxa dhega ha u jalaqsiinina oo ha eh, uma acطuuhum haddana siiya mid walbaba kolka aad doorataan eed beecadii u ofinaysaan xaqahum xaqoodii ay idinku lahaayeen ee taacadii iyo nasiixadii ah siiya was'alu llaha aladii lakum allana weydiista xaqa aad leedihiin xaqa idinku leedihiin alla weydiista xaqoodana siiya oo xaqiinniyo xaqooda ha isku xidhina oo hadhihina kol haddayna iyaguna hagaajinaynin annaguna ma ateecayno wax lama qabanayno hadhihina fa ina allaha saa'ilahum cama starcaahum alla subxaanahu watacaala kii su-aalaya weeyaane kula xisaabtamaya wuxuu u dhiibay ee rucaad uga dhigay ee raciyadooda arrinkooda iyo xuquuqda ay ku leeyihiina allaa kala xisaabtamaye idinku kiini oofiya idinkana alla waa idinla xisaabtamaya ee wuxuu idin saaray mas-uuliyad buu idin saaray isagana mas-uuliyad buu saaray mas-uuliyaddiisii hadduu kasoo bixi waayo oo xuquuqdii allahaydeen uu idiin oofin waayo idinku kuu leeyahay isaga oofiya allana weydiista midiina idin idinka siiyo muttafaqun calayhi hadda intan tala dambe e muxuu ahaa acطuuhum xaqahumtaa intaa ka dambaysa xadiid isaguna ka hadlaaya baan hadda ka hor aan soo maray oo laga qaadanayo inay labada xaq ayna isku xidhnayn qofka muxuu ahay mas-uulka ee sare iyo dadka hoose ee mas-uulka uu ka yahay xuquuqdoodu inayna isku xidhnayn iyo waajibaadkooda qof walba waajibkiisa uu leeyahay qof walba marka in xaqiisa la siiyo uu mutay kii xaqiisa ka soo bixi waayaa kii kale aan ku xidhin xaqiisa inuu ilaaliyo midkaas suu galay aanu ku xidhin muttafaqun calayhi wa wacan cayd ibni camrin radia allahu canhu annahu dakala calaa cubaydillaahi bni ziyaad wuxuu u galay saxaabigaasu cubaydillaahi bni ziyaad ibna abiihi ninka la dhihi jiray ee amiirka ciraaq ahaa yuu u galay oo nin xun oo daalima ahaa oo ninkii jariimadii xumayd ee weynayd ee ahlubeytka rasuulka sala allahu alayhi wali slam gumaadkiisa ah ninkii mas-uulka sare ahaa ah ninkaasu u soo galay isagii aabihiba laba nin oo xunxun ay ahaayeen fa qaala lahu markaasu wuxuu ku yidhi yaa bunay ay bunay yacni war aabo wiilkaygiyo buu leeyahay waa u dhifmirinayaa si tartiibu ula hadlaayaa radia allahu canhu inii samictu rasuula اllahi salى اllahu alيyh wali waslama yaquul rasuulka allaan maqlay isaga oo leh ina shara ricaa'i alxutama <coughs> xoolo jirta waxaa ugu xun alxutama waa midka garaacidda badan alxutama waa amhilat mubaalaga wey fucala weeyaan oo sida dujaca iyo kale weeyaan marka wuxuu keenayaa kasru faa'ideynaya kahiiru xatmi buu noqonaya xatmiguna marka burinta iyo mxuaha duminta iyo burburinta ayaa xatmi la yidhaahaa laakiin dhibka hadda laga wadaa dhibka iyo garaacidda qof xoolo jira waxa ugu xun ka garaaca badan fa iyaaka an takuuna minhum iska ilaali inaad kuwa ka mid noqoto saasaan maqlay rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam xadiidkan kadana hadda ka hor baan soo marray iyo jawaabkii xumaa uu ninkan kada uu siiyey waa kanu soo marray iyo jawaabkii muqnica ahaa mufximka ahaa ee saxaabiguna isaguna goortii dambe uu ugu jawaabay kolkuu kanu jawaabka xun ku jawaabay waa kii uu dhihi jiray fadhiiso adugu waxaa tahay muxuu asxaabtii nabiga sala allahu alayhi waali wasalam qashinkoodiiyo buushahoodii baa tahay isna uu ku dhihi jiray iyagu miyay qashin lahaayeen qashin ma ayna lahayna qashinku wuxuun ahaa dadkii ka dambeeyey iyo dadkii kale ee iyaga kolkaa la jiray ee <clears throat> la waqti ahaa yaa qashin lahaa mooyaane iyagu qashinba ma ayna lahayn radia allahu canhu eh, runtii bayna ahayd وعn أbي mryم الأزدي رضي الله عنه أنه qاla لمعaaوiيaةa رضي الله عنه معaaوiية بن أbي سفyاan ayuu wuxuu ku yidhi samictu rasuul الlahi slى الlه عليه وaلiه وسلم yquul rasuulka alla ayaan maqlay isaga oo leh man wallaahu اllahu شhayئa min umuuri الmuslimiin qofku alla uu u dhiibo wax oo dadka muslimiinta ah maamulkooda ka mida faاxtajaba oo iska qariya duuna xaajatihim wa khallatihim baahidooda iyo dhibaatadooda sokadeeda iska qariyo yani aan u furin albaabadiisa aan u furin oon u feejugnaanin oo aana u sheegan karaynin danahooda ninkaan sidaa yeelina iska xijaabo ee xafiisyadiisu iyo gurihiisu iyo soo xidhoo isku wareejiyo waardi iyo waxaan loo soo mari karaynin oo dadkii danahoodii ayna soo gaadhsiisan karaynin habar kastaaba ayna danteeda u sheegan karaynin faاxtajaba duna xaajatihim wakhallatihim wa faqrihim iska xijaabo iska qariya baahidooda iyo dhibaatadooda iyo faqrigooda iska qariya oo aan ayna ula faxtajaba duna xaajatihim wakhallatihim wa faqrihim iska xijaabo iska qariya baahidooda iyo dhibaatadooda iyo faqrigooda iska qariya oo aan ayna ula imaan karin danahooda ixtajaba allahu alle waa iska xijaabaa waa iska qariyaa duuna xaajatihi wa khallatihi wa faqrihi yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ah muxuuaha isagana alle subxaanahu watacaala dhibaatada haysata kama bixiyo uma xaliyo mushkiladiisa oo alle uma dembi dhaafo fajacala mucaawiyatu radia allahu canhu mucaawiya wuxuu u cayinay xadiidkaasuu ku camal falay oo oh, markuu ninkaasu u sheegay xadiidkaa u sheegay mucaawiya radia allahu canhu yuu ku falayo markaasuu wuxuu u cayinay rajulan nin buu u cayinay calaa xawaaiji innaas dadka danahoodii waxay ka dhigantay yani inuu xafiis furay muxuaha danaha dadweynaha waxa la yidhaaha u furay yani mid xaqiiqo dhab ahoo qof alla qofkii dhibaata lihiba uu qofkaas ula yimaado oo warqad u geysaya iyo mushaafaha ugula yimaadba sharciga u furan dadka dadweynaha danahooda u furan oo kolkaana <coughs> wuxuu xallin karana u xalliyo wixii kalena u gudbiyo mucaawiya radia allahu canhu wa ardaa xadiidka abu daawuud iyo tirmidi baa wariyey waana saxiix oo waxaa saxiix yeelay sheikh alalbani fi saxiix jaamic sagiir yuu u saxiix yeelay waxaa kaloo xadiidka wariyey abu daawuud iyo ibnu maaja iyo xaakimna waa wariyeen marka mucaawiya radia allahu canhu nin munsif ahoo caadila buu ahaa cala cagsi maa yactaqiduhu kahiiru min annaas raggii ka horreeyey ee mxuaha alkhulafaa alarbaca alraashiduun ayaanu gaari karaynin mooyaane nin isaga ka dambeeyaana nin uu gaari karaya ma aha marka radi allahu canhu markaa xadiidkaa loo sheegay ayuu fuliyey oo dadkii muxuu ahay uu u sameeyey xafiis gaaraho dadka muxtaajiinta ee haddana halihi ay kusoo hagaagaan ayuu u sameeyey markaas sidaasaa la gudboon ragga culammada ah iyo xukaamtaba culammada marka waxaa la gudboon <coughs> inay u naseexeeyaan ragga umaradooda ah oo meeshay ku qalloocan yihiin inay ku arkaan ay si farsamo iyo tartiib ah ugu sheegaan oo wixii nusuuso ku soo aroortay ay muxuuha ugu wariyaan xukaamtana waxaa waajib ku ah marka kolkii sidaas oo kale lagu baraarujiyo inayna la kicin muxuu ahay qaylaafka aynu ku dhufaninoo rabshay wadaan iyo xugunka iga qaadayaan iyo kanay samaynayaan iyo waxba toona aanu dhihinoo <clears throat> aanu xabiska ka buuxinin siday xukaamta duqaadka ee daalimiinta ee zamankan joogaa ay yeelaane inuu nasiixadaa qaato oo uu fuliyo waxa ay amrayaan dadka waxgaradka ah ee muslixiinta ah ee ahlucilmigii waxa ay farayaan dee naseexadooda intuu naseexo u qaato inuu fuliyo iyaga soo dhowaysta weeyaan ee marka uu ka dhigto bitaanadii saalixad ahayd uu ka dhigto ee uuna kuwa bitaanata suu ah ee shahawaadkiisa iyo maladaadkiisa iyo waxyaaluhu samaynayo tabriiraad iyo waxyaala ugu samaynaya ee ku gubaabinaya ee ka jeedinaya danaha muslimiinta inaanu kuwaas soo dhowaysanin sida ay yeelaan ee kuwa zamankada joogaayo wa kullu inaain biladii fiihi yandaxu ninka amiirkaana waa kuu sheegay cumar bn cabdilcaziiz radi allahu ba wuxuu sheegay ninka madaxdiihi inuu yahay suuq oo kale suuqna marka waxaa loo keenaa loo soo iib keenaa waxa laga raba ee laga jecel yahay ku iibsamaya ninka madaxda ana waxaa loola yimaadaa wixii la og yahay inuu jecel yahay ee uu rabo oo agtiisa ku fulaaya hadduu yahay nin wanaagsanna ragga wanaagsan baa u yimaado oo nasiixada iyo wanaagga iyo khayrka iyo ugula soo dhowaada kol hadday og yihiin inuu qof caadilo yahay waxyaalaha ku farxaaya haddii uu yahay qof xun oo daalim ana dhulwaayaha iyo faataadhuglayaasha iyo kuwa muntaficiinta ah ee intihaasiyiinta ah kuwaasa usoo dhowaado oo muxuu ahay uu ula imaanaya waxyaale ay ku raaligelinayaan oo ay u malaynayaan inuu danihiisa yahay isna uu u malaynayo markaasna dow ka ridaaya wاlmacsuumu man casamahu اllah <clears throat> baabu lwaali اlcaadil qofka madaxda ahee caadilka ah yani wanaagga iyo khayrka uu leeyahay qaala allahu tacaala in allaha ya'muru biاlcadli wاlإxsaan alla wuxuu farayaa idin farayaa cadaalad iyo wanaagsamayn wa qaala tacaala waaqsituu in allaha yuxibu lmuqsitiin garsoora alla kuwa garsoorayaasha ah ayuu jecel yahay <clears throat> <clears throat> وعن أبي وعن أبي هريرة رضي الله عنه <clears throat> عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله toddoba alla wuxuu hariyaa harkiisa yani harka carshigiisu hariyaa calaykum asalaam waraxmatullah maalinta qiyaamaha ah ee aanu jirin harkiisaa mooyaane toddoba noocoo dadka ka mid a imaamun caadil qof madax ahoo caadil ah saw ku bilaabay marka imaamkaana imaamka acdamkaa keliya lagama wadee qof alla qofkii maamul hayo oo dhan baba qayb buu ku leeyahay wa shaabun nasha'a fii cibaadati اllahi tacaala iyo qof dhalinyaro ahoo ku koray oo ku ababay cibaadadeeda rabbi subxaanahu wa tacaala warajulu qalbuhu mucallaqun fi lmasaajid qof qalbigiisu masaajidda un uu ku xidhan yahay warajulaani taxaabaa fillaah laba nin oo dar alla u kulmay ee isu jeclaaday ijtamaca calayhi ku wada joogaa watafaraqa calayhi kuna kala maqan warajulun dacathu imra'atun daatu mansibin wa jamaal qof ay dalbatay haweenay oo leh darajo iyo qurux leh faqaala innii akhaafu allah alla ka baqayaa yidhi yani e, dar alle u diiday weliba lafdiga hataanu ku dhawaaqinba kole ku tahay warajulun tasadaqa bisadaqatin nin oo sadaqad sadaqaystay faakfaha qariya xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuh warajulun dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaahu muttafaqun calayh waana laba goor horena waan soo marray oo afar boqol afartan iyo sagaalna waa ku soo marray laba boqol toddobaatan iyo lixna waa kusoo soo marray <clears throat> can cabdillaahi bni camr bn اlcaasi radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam ina almuqsitiin kuwa garsoorayaasha ah yani caadiliinta ah cinda allahi tacaalaa alla agtiisa calaa manaabira min nuur minbara nuur ayay ku sugan yihiin minbara nuur ah loo dhigayaayo lagu fadhiisanayaa maalinta qiyaamaha waa kuwee kuwaasuna aladiina yacdiluun waa kuwa cadaalada sameeya ee garsoorayaasha ee garsoorid ku ku dhaqmo weeyaan fii xukmihim xukunkooda ay wax xukumayaan iyo wa ahlihim ciddooda reerahooda say u dhaqaayaan qoyskooda caruurtooda iyo haweenkooda iyo wamaa wulluu iyo waxa loo dhiibay madax looga dhigayba waxay kala xukumayaan iyo waxay maamulayaan iyo qoyskooda iyo carruurtooda iyo ardadooda iyo <clears throat> wuxuu yahayba kuwa ku maamula mxuu ahaa cadaalad ku maamula kuwaas weeyaan kuwaasu marka maalinta qiyaamaha minbara nuura inta loo dhigo yay minbaradaas ku fadhiyayaan oo waxay ku maamulayaan wacan cawf bni malikin radia allahu canhu cawf bni malikin alashjaci radi allahu tacaala canhu wa ardaa <clears throat> qال سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وaله وسلم rasuulka alla ayaan maqlay slى الlه عليه ولي وسلم yquل isaga oo leh khiyaaru أئmatiكم الadiina تحibuunahم ويحibuunaكم madaxdiina kuwa ugu akhyaarsanee ugu wan wanaagsanee alle ugu dhowi waxa weeyaan kuwa aad jeceshihiina iyaguna idin jecel iyaguna dadkooda jecel khayrka iyo wanaagga la jecel oo nasiixaya dadkooduna ay jecel yihiin oo kolkay ku arkeen khayrka iyo wanaagga kollaba way jeclaanayaan marka wa tusalluuna calayhim aada u ducaysaan wayusalluuna calaykum idina duceeya allow madaxayga nooda allo noo fiicana waxaad tidhaahaan isaguna allo shacbigaygu wanaagsana allo iida allo khayr iyo barwaaqa isi waxaas ilaaha wa shiraaru a'immatikum madaxdiinnana <clears throat> kuwa ugu xunxuni aladiina tubqiduunahum waa kuwa aada necab tihiin wayubqiduunakum idinna hab watalcanuunahum aadna caladaysaan habaaraysaan wayalcanuunakum iyaguna idin nacladaya kuwaas weeyaan allow ka kada naga qaad allow waana waana dilay kan kada od iyaguna dhahaya iya allow bala alle ha ku rido waxaan kaloo dadweyno maaha si loo wada lama garanayo waxaas ah qaala markaasuu wuxuu yihi saxaabiganu cawf بن مالك رضي allahu عنه <clears throat> qulnaa يا rasuul الله afalaa nunaabiduhum nunaabiduhum yani nuqaatiluhum baa laga wadaa miyaanan la tuuraynin yani cahdigii iyo wixii noo dhexeeyey iyo daacadii aanan u tuuraynin oo maxaaka aanan la dagaalamaynin qaala لا ما aqaamuu فيكم الصلاة laa ma aqaamuu fiikum salaa rawaahu muslim maya in alla intay dhexdiinna salaada ku hagaajiyaanba <clears throat> aan la dagaalamina marka sidaasna macnaheedu waxaa weeyaan hadday salaadii hagaajin waayaan <clears throat> in lala dagaalamayo sidii xadiidkii soo maray hadda ka hor soo maray xadiidki cubaadatu ibnu saamit radi allahu canhu uu dhahayay ee maxaa ila an taraw kufran bawaaxan kii buu lamid yahay oo gaalnimo haddii lagu arko dadka madaxda ah waa lala dagaalamaya in lala dagaalamaa waajib oo in loo dulqaataayo ma banaana kanuna wuxuu ka mid yahay iyaduna salaada ka tagideeduna taasay iyaduna ka mid tahay waa kufri markaas iyadana waa in lala dagaalamaa qowluhu tusalluuna calayhim tadcuuna lahum anad waa u ducaynaysaan weeyaan wacan ciyaad bni ximaarin almujaashiciyi radi allahu canhu qala samictu rasul lah sal sl yquul ahlu ljannati halaaثa ahlujannahu waa saddex saddex nooc waa ahlujanna duu sulطaanin muqsitin muqsitun muwafaq qof madaxtinimo lahoo iyo awood lahoo garsoore ahoo kayrka alla waafajiyey alla waa waafajinayaa kol haddii eh, eh, cadaalad alla uu waafajiyey khayrka kale o dhan alla waa waafajinayaaye warajulu raxiimu raqiiqu lqalb likulli dii qurba wa muslim iyo qof naxariis badan oo qalbi jilicsanoo qof kasta oo iyo qof kastoo muslimaba ah u qalbi jilicsan <clears throat> wacafifun mutacafifun duu ciyaal qof dhowrsoon oo isdhowra oo ah xaaslow ah rawaahu qof dan yar ah oo xaasna leh carruur badan iyo ku tacalluqaan oo is-ilaalinayo xaraanta ka dhowrsoon iyo baryada iyo waxyaalahaas isdullaynta ka dhowrsoon isaguna ahlujanna wey saddexdaa ninbaba waxaa weeyaan ahlujanna weeyaan ahlu naarkana waa kii hadda ka hor uu soo sheegay nebigu sala allau alayh wasalam baabu wujuubi طaacati wulaati اlumuur fii gayri macصiya wa taxriimi طaacatihim fi lmacصiya waajibinta la waajibiyey dadka madaxda ee maamulka haya daacadooda in amarkooda la qaato oo la fuliyo wixii aan macsiyo ahayn iyo wixii macsiyo ah in lagu adeeco xaaraannimadeeda labada isu ka hadlahaya marka wixii xaqa waafaqana waa in lagu adeeco wax kastaba isagu ha ahaadee si kastaba ha u ekaadee nin kastaba ha ahaade wixii xaqa khilaafana waa in yur la yidhaha len xaqa nin walbaba ka weyn qaala allahu tacaala ya ayuha aladiina aamanuu aticu llaha wa rasuul uli lamri minkum dadkiina mu'miniinta ahow ateeca alla oo amarka alla qaata oo fuliya rasuulkana amarkiisa qaata oo fuliya wauli lmri minkum kuwa talada iyo maamulka haye idinka idinka mida minkum baa la celiyay min almu'miniin ama haddii mu'miniin ayna ahayn iyaga muxuu ahaye adeecad iyo raalli ahaansha xuunkooda lagu raalli ahaadaayo ma jirto xaraam weeyo in lala dagaalamo laiska kiciyo jihaad lagu qaado ayaa waajib ku ah dadka muslimiinta ah laakiin dadka muslimiinta ah haddii ay kuwa madaxdii muslimiin ay yihiin oo wax gaalnimo ayna la imaanin in lagu kacaayo xaaraam weeyaan laakiin adeecadooda iyo amarkooda qaadashadiisa intii xaqa waafaqda unbay ku saabsan tahay وعn <clears throat> iبn cmr radي allahu canهuma can الnabiy sal ه ly slm qaal calى اlmar'i اlmuslim qofka muslimka ah waxaa dushiisa aلsamcu waطaaca maqal iyo amar qaadasho fima axaba wakarih wuxuu jecel yahay uu rabe naftiisu ay rabta iyo wuxuu necbaystaba ilaa an yu'mara bimacصiyة in qofkaas mu'minka ah macصiyo la faro mooyaane faإida umira bimacصiya haddii macصiyo la faro falaa samca walaa طaaca maqal iyo amar qaadashatoona ma jiraan mutafaq عalayhi وcanhu radي allahu canhu qaala kuna idaa baayacnaa rasuula اllahi salى اllahu عalيyh wali wslam calى samci waطaaca waxaan ahayn markaan rasuulka alle kula mubaayacoonu samci iyo طaaco uu bayco nagaga qaado yaquulu lanaa wuxuuna dhihi jiro o noo laqini jiray fima اstaطactum intii aad kartaan isaga u laqimaaya intii aad karaysaan weeyaan mutafaq عalayh وعنه <clears throat> رضي الله عنه قال سمعت رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم يquuل man khلca yada min طاacة qofkii gacan ka siibta طaacadii yani ka dhex baxa daacadii ay ku lahaayeen madaxdiisu ay ku lahaayeen ee uu beycada kula galay laqiya allaha yowma alqiyaama alluu la kulmaa maalinta qiyaamaha walaa xujata lahu isagoo n xujo aan lahayn <clears throat> isagoo n xujo ahoo iyo marmarsiiyo toona midna aan lahayn cudurdaar aan lahayn yo alla qiyaamaha la kulmayaa waman maata qofkii dhinta walaysa fii cunuqihi bayca isagoo qoortiisana baycadii ayna ku jirin yani aan qofkaa madaxdii ee muslimiintu ay doorteen isku raaceen aan la dooranin maata miitatan jaahiliya wuxuu dhintaa geeri jaahiliyadeed buu dhintaa rawah muslim oo fawdadii jaahiliyadu ay ku jiri jireen ee qofna qof uuna u hogaansamaynin qof waliba maskaxdiisa wax ka yimaada uunu iskaga dhaqaaqi jiray sii oo kale ayuu yeelay marka jaahilinimadu ku dhintay faslan isagaa jaahili ahoo muxuu ahaa ma aha jaahili buuxuu noqonayaa laakiin waxa weeyaan xaaladii jaahiliyadu ay ku dhiman jireen isagoo ku jira ayuu ku dhintay marka qofku inuu qof mu'min aho saadiquliimaan uu yahay <clears throat> khaslo ama ka badan oo min khisaal jaahiliyihiin ay ku jirto ayaa suurowda fii riwaayatin lahu riwaada muslim uu wariyana waxa iyaduna ahayd waman maata wahuwa mufaariqu liljamaaca fainahu yamuutu miitatan jaahiliya qofkii dhintay isaga ka dhex baxsan dadka mu'miniinta ah dadka mu'miniinta jamaacadooda dadka mu'miniinta ah ee madax doortay ee isku duuban isagoo ka dhex baxay oo jamaacadoodii faaruqay qofkii dhintaana geeri jaahiliyadeed buu dhintaa almiitatu bikasri lmiim masdaru hay-a la yidhaaha yani hay-addii iyo xaaladii jaahiliyadu ee ku dhiman jirtay xaaladaas ugu dhintay weeyaan kol haddii mifcal la yidhaaha lahoos dabo miinteeda وعn أنس رضي الله عنه qال qاla رsuل الlhi صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإn اsتcmila عlaykم cabd xabشي kaana ra'sahu zabiiba rawa albukhaariy maql oo amar qaata walow hadaba madax la idinka dhigo addoon xabashi ah oo madaxiisa xabad zabiiba aada moodee yaraanta iyo madoobaanta iyo dhadharsanida iyo khusuunada yaa laga wadaa yani madaxiisa uu addoon mushawah ah macnuhu waxa weeyaan qofkaas <clears throat> madaxda idinka laydinka dhigay hadduu yahay muxuuha qof aan wax mansibi iyo darajo iyo aan ku lahayn xagga dhalashada oo xabashi elan xabashida carabtu waa iyo sii jireene oo addoonnimona ku darsaday iyo foolxumo iyo qaabdarrana ku darsaday waxaas waxba ha ka fiirinine kolba haddii madax uu idin yahay madaxtinimadiisaas u qaato u taxgeliya oo taacadii siiya <clears throat> rawahu الbخaariي وعn abi هurayrata radي allahu anhu qala qala rasul lah sl lay slam calayka aلsamcu والطaaca waxaa dushaada oo kugu waajibaysa maqal iyo amar qaadasho fii cusrika wayusrika wamanshatika wamahraki wamakrahika waaharatin calayka rawaahu muslim muxuu aha kolkaad waxaa taacad baa waajib kugu iyo amar qaadasha waajib kugu ah wixii aad xaalad fiican markaad ku jirto iyo xaalad dhibaatale markaad ku jirtaba iyo markaad nashaad leedahay iyo shaygaa lagu amraayo nashaad iyo hiwaayad aad u hayso iyo markaad karaahanaysaba iyo markii laga exdo ee xaqaaga aan lagu siininbaba si kastoo ay tahayba kolba haddii aad madax leedahay madaxdaasuna wax macsiyo ayna ku amrin xaqoodii waa kugu leeyihiin rawahu muslim وعn cabdاللaahi bni cmr radي allahu canهuma qaala kuna maca rasuuli الlahi slى الlaه عalيه waslm fii safr rasuulka alla sl ly slm baan la joognay safar dhexdii fanazlnaa manزila meel baan degnay faminaa waxaa naga mid ahaa man yuslixu khiba'ahu qoftaan buuggiisii hagaajisanayay iyo waabkiisii dhidhisanayay wa minhaa man yantadil waxaa naga mid ahaa qaar toog baranaya wa minhaa man huwa fii jasharihi qaar xoolihiisii la jooga xoolihiisii daaqaya la jooga ayaa naga mid ahaa id naadaa markii uu dhawaaqay munaadi rasuuli llaahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka alla sal sl miduu amray oo dadka u dhawaaq uu yidhi baa ku dhawaaqay asalaata jaamicatan yani uxduru salaata jaamicatan salaada imaada iyadoo dadka isu keenaysa ama asalaatu jaamicatun dhowr sheer baa adigu loogu dhawaaqaaye waxay ahaan jirtay nido oo dadka la ysugu yeedho oo kolkii dadka wax loo sheegayo la ysugu yeedho oo wax dhacde ahoo cusube hadday dhacaan iyo wax fikro oo cusub oo loo sheegayo ay jiraan iyo yaa la ysugu yeedhi jiray ee sidai dadku hadda ay yaqaanaan oo kolka loo kacaayo salaatu taraawiixda iyo ciiddi iyo kuwayaalkaas salaatu jaamaca ay yidhaahaan kolkol oo sida iqaamo oo kale aada moodo taasu ma ayna jiri jirin salaatul kusuufka iyo marka kolkay intay qoraxmadoobaadii dhacda dadka kaalaya la leeyahay waa lagu dhawaaqi jiraa salaata jaamica saas waa la dhihi jiray marka nebiga sala allahu alayh waali slam halka kada wuxuu rabaa dadka inuu wax u sheego markaasuu nidahaas bixiyo oo yidhi dadka isugu dhawaaqa salaata jaamica dheh salaada ahmiyadeeda ayaa halkaana laga garanaya arrin siyaasi ah kolkuu madaxweynuhu rabo inuu dadka u sheego muxuu ahaa in waxaa loogu dhawaaqi jiray masjidka iyo meelaha lagu tukado ayaa laga shaygaas laga iclaanin jiray oo dadka looga sheegi jiray dhawaaqa loogu dhawaaqi jirayna waxay ahayd dhawaaq salaadeed oo laakiin aadaanka salaada oo kale ma aanu ahayne nido gaarahoo salaadaha qaarkood ay leeyihiin buu ahaa faاجtamacnaa ilىa rasuuli الlahi sal ly slm rasuulka alla yaa ku soo ururay faqaala markaasu wuxuu uhi inahu xaalku wuxuu yahay lam yakun nabiyun qablii nebi anigii iga horan jirin ma aanu jirin ilaa kaana calayhi waxaa waajib ku ahaa an yadulla ummatahu ummadiisa inuu tusiyo calىa khayri maa yaclamuhu lahum waxa uu u og yahay kiisa u khayr badane ugu fiican inuu tusiyaa waajib ku ahayd nebi walbaba nebi walbabana marka waa yeeli jiray wayundirahum inuu uga digo shara maa yaclamuhu lahum wuxuu uu og yahay kiisa ugu xun wa ina ummatakum haadihi ummaddiinantadana jucila caafiyatuhaa fii awaliha dhib yaraanteeda iyo la aanteeda waxaa la yeelay qaybteedii hore inteeda hore ayaa ugu wanaagsan oo ugu khayr badan oo sharki iyo dhibaatooyinka ka fog wasayusiibu aakhiraha balaa-un wa umuurun tunkiruunaha kuweeda dambena waxaa ku dhici doona balaayooyin iyo arrimo aad necbaysataan oo la yaabtaan wataji-u fitanun fitnooyin baa imaan doona yuraqiqu bacduhaa bacdan qaarkood qaarka dambe qaarkood qaarka kale uu daciifiyo oo wax raqiiqaho jilicsan waxba aan ahay tii hore ay ka dhigto midda ka dambaysaayo <clears throat> wataji-u lfitna fitnadaa imaanayso fayaquulu lmu'min qulfka mu'minkaa wuxuu dhahayaa haadihi muhlikati tan ay halaagaysa ضid ka baqaayo ثuma tankashifu waa ka faydmaysaa alla waa nabadgelinayaa qofka muؤminka iska ilaaliya alla waa ilaalinayaa watajihu اlfitna fitna kala imaanaysa fayaqulu الmuؤminu hadihi hadihi waatan waatan tan ku halaagsami lahu waatan yani cabsigu ka cabsanayuu isaguna dhahaya faman axaba qofkii jecel an yuzaxzaxa can الnaar in naarta laga fogeeyaa wayudkhala aljanna oo janno la geliyaa faltaatihi maniyatuhu geeridiisa ha u timaado wahuwa yu'minu biاllahi walyowmi alaakhir isaga oo rumaysan alliya qiyaamo rumaysan waliyaati ila annaasi dadkana ha ula yimaado ha kula mucaamalaado alladii yuxibu an yuutaa ilayhi waxa uu jecel yahay in loola yimaado yani lagula sidii uu jecel yahay in loola dhaqmo dadka ha ula dhaqmo marka mucaamalo wanaagga dadka lala dhaqmaa taasaa soo koobaysa sida uu dadka isagu uu jecel yahay inay u sameeyaan inuu dadkan u sameeyo weeyaan wixii uu jecel yahay in laga daayo dadka uu ka daayo waman baayaca imaaman qofkii qof madaxa doortana fa acطaahu oo siiyo safqata yamiinihi gacantiisa bacdeeda siiyo gacantiisa gacanta ugu dhufta leanna walisgacan qaadi jiray markaa la dooranaye wa hamarata qalbihi iyo ikhlaaska iyo niyada iyo daacadnimada qalbigiisa siiya falyuطichu ha aطeeco in istadaca haddii uu karo wixii uu kari kara ha ku aطeeco ila rasuulka sal l sl kuna la qeli jiray in istadactum fain jaaءa aakharu hadduu ku kala yimaado yunaasichu oo kula doodaya fadribuu cunuqa alaakhiri ka dambe qoortiisa ku dhufta gacanta qoorta ku dhufta oo dila ka dambe dila ka sharwadahe dadka muslimiinta isku duuban muxuaha rabshad ku kiciyo oo dagaal ku qaada dila oo marka wuxuu leeyahay qofka aada doorateen ee wax gaalnimo aydaan ku arag gacan siiyo oo la dagaalamo rawahu muslim qowluhu yantadilu ay yusaabiqu biramyi biالnaqli wالnushaab naqliga iyo nushaabku labaduba waan fallaadha weeyaan laakiin muxuu ahayey noocooda kala yarda duwan oo midkan waaweyn ee cajamiga ah baa la dhihi jiray nushaab kan kale ee carabiga ee yaryara nabl baa la dhihi jiray wاljasharu bifatxi اljiimi wالshiini اlmucjamati wbira wahiya adawaabu alatii tarcaa wa tabiitu makaanaha midda miratada ah weeyaan tan xoolaha aan lasoo xeraynine habeenkii iska daaqda ee meesheedaasuun iska barida taasaa jashar la yidhaaha wa qowluhu yuraqiqu bacduhaa bacdan ee yusayiru bacduhaa raqiiqan qaarkood baa qaarka kale waxay ka dhigayaan mid daciifoo waxba ahayn ee khafiifan licidami maa bacdahu wax ka dambeeya weynankiisa iyo tii hore wax raqiiqaho jilicsano waxba aan ahayn ay noqonaysaa faathaani yuraqiqu alwal midka dambe baa kii hore ee tabar yaraynayo uu ka dhigaya waxaan waxba ahayn wa qiila macnaahu yasuuqu bacduhaa ilaa bacdin qaar yashawiqu yushawiqu bacduhaa ilaa bacdin qaarkood baa qaarka kale muxuu u xiisa gelinaya oo middanu markay dhammaato tii kale ayay soo jiidanaysaa yushawiqu bacduhaa ilaa bacdin bitaxsiinihaa wa taswiirihaa yusawiq iyo yasuuquba marka nusuxda qaarkoodna ku qoran qaarkood baa qaarka kale xaggiisa u kaxaynaya iyo qaarkood baa qaarka kale u xiiso gelinaya bitaxsiinihaa qurxinteeda iyo wa taswiirihaa ziinaynteeda sababteeda wa qowluhu waqiila yushabihu yushbihu bacdaha bacdan qaarkaa qaarka kale u egyahay oo isu egyihiin isu nooc weeyaana waa وعn أbي هنaydة وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رsuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم ninkaa سلمة بن يزيد الجعفي la ydhah ba wuxuu su-aalay rasuulka all صلى الله عليه وسلم faqaala wuxu uhi yaa nabiy allah ara'ayta bal ka waran in qaamat calaynaa umaraa haddii ay noo kacaanoo ayna maamulayaanoo madax noo yihiin niman madax ah yas'aluuna oo na su-aalanayo xaqahum xaqoodii inaan siino wayamnacuuna xaqanaa xaqayagiina noo diidaya famaa ta'murunaa maxaadna faraysaa fa acrada canhu waa ka jeedsaday nebigu sala allahu alayh waali wasalam uma sa'alahu haddana waa su-aalay faqaala ya rasuula allah faqaala rasul lah sal slm markaasu rasuulka alle wuxuu yidhi marlabaadka u jawaabay ismacuu wa atiicuu maqla oo amarkooda qaata fainamaa calayhim maa xumiluu wacalaykum maa xumiltum waxaa iyaga dushooda ah wixii la saaray xilkii la saaray baa dushooda ah lakula xisaabtamaya idinkana wixii laydin saaray oo daacadooda iyo nasiixadooda baa idin saaran oo iskuma xidhna labadaa xaqe xaqiina siiya xaqooda siiya koodana rabbi weydiisa waa laba mar oo kale laba xadiid oo sidaas oo kale ah baynu soo maray rawaahu muslim arrintuna marka aad bay waadix u tahay وعn cabdاللahi بn mascuudi radي allahu canhu qaal qaala rasuulu الlahi slى الlahu عalيyه wali wsلم satkunu mra satakunu bacdii aharat umuur tunkiruunaha gadaashay waxaa dhici doonta eex iyo arrimo aada necbaysataan oo la yaabtaan ayaa dhici doonta qaaluu yaa rasuula allahi kayfa ta'muru man adraka dalika mina seed amraysaa qofka naga mida arrintaas soo gaadha qaala markaasu wuxuu yidhi tu-adduuna alxaqa aladii calaykum waxaad gudanaysaan xaqa dushiina saaran ee idinku leeyihiin watas'aluuna allaha aladii lakum allana waad weydiisanaysaan wuxuu aad leedihiin xaqi ah inuu idinka siiyo muttafaqun calayh وعn أbي هريرaةa رضي الله عنه qال qاla رsuل الlh صلى الله عليه ولي وسلم man أطاacnii faqad أطاaca الله وman caصاanii faqad caصى الله qofkii ani aطeecaay allu aطeecay qofkii caasiyaana allu ka asgaroobay arrintaasuna marka waa waadaceeda rasuulku sala allahu alayhi wasalam waasituu ahaa alliya khalqigiisa isku xidha buu ahaayo amarka alla soo gudbiyo alle usoo gudbiyo marka wuxuu dadka amraayo waa wax uu alla amray weeyaan marka amarka qofkii qaataayo alluu ka qaatay waman yuطici alamiira faqad ataacanii qofkii amiirkayga ateecana anigu way ateecay qofka anuu madax ka dhigay ee gobol maamulka u dhiibo ama maal soo gurid ama jihaad hogaamin qofkii isaga ateecaayo anigii cayinay buu ateecay waman yacsi alamiir amiirka qofkii caasiyaana faqad casaanii isaguna waa i caasiyey muttafaqun calayh wa an abi wa can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rasul lah sal l slm qaal man kariha min amiirihi shay-an qofkii amiirkiisa ka necbaysta wax oo maamul xumo iyo eex iyo waxyaalahaas ku arka falyasbir ha ku sabro fainahu xaalku wuxuu yahay man kharaja min asulطaan qofkii sulطaanka ka baxa taacadiisa ka baxa shibran taaka qadarkeed wax yar maata miitatan jaahiliya wuxuu dhintaa geeri jaahiliyadeed buu dhintaa muttafaqun calayh وعn abi bakrata radي allahu canhu difaac bn اlxaarisi haqfi radي allahu anhu qaala samictu rasuula اllahi sl ly slm yaquul man ahaana sulطaana faqad ahaana allah rawaahu rawaahu ahaanahu allah man ahaana sulطaana qofka madaxda qofkii ihaanaysta oo magacyo xunxun u bixiyo oo waxyaala xunxun ku sheego oo dadka dicaayadeeya isagana alla waa ihaaneeyo alla waa dulliyaa rawahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan waana sidaa u sheegay xadiidku xasan weeyaano xasanahu sheikhu اlalbani fi saxiix اjaamic الصagiir marka xadiidkanu qisuu lahay qisadaasuna waxay ahayd maalin jumco ah ayuu berigii xukunkii bani umaya yuu nin amiir ah yan abu bakr radi allahu canhu kuufi buu ahaay amiirkii kuufaad baa mimbarka soo koray isaga oo dhar raqiiqa xidhan markaasuu nin baa wuxuu yidhi bal fiiriya amiirka yaga dharkii fusaaqdana waa soo xidhanayaa hadalkii sidiiqiintana waa ku hadlaayaya marka khudbo wanaagsan buu midhaa jeediyey markaasuu abubakr oo dhinac fadhiyay baa wuxu uhi uskut fa inii samictu rasul la sl sl yaquul man ahaana sulطaana ahaanahu allah marka dadka madaxda ee muslimiintiihi waxay mutaan in la darajeeyo iyagu mutaan وفي الbاb أxاadiiث kaثيiraة في الصحيiح وqad sabqa bعضha في أbwاab baabu الnahyi can su'aali اlimaara reebidda la iska reebay inuu qofku weydiiso oo uu dalbado madaxtinimo waاkhtiyaari tarki اlwilaayaat madaxtinimada iyo maamulka tagidda laga tago doorashadiisa idaa lam yatacayan calayhi haddii aan isagu ku caynoobin wax kale u qalma aan la waayin aw tadcu xaajatun ilayhi ama dani ayna keenin hadday dano keento iyo maslaxa ay keentana waa inuu qabto oo meeshan in looga baahan yahay uu arko oo dadka muslimiinta ah si wax ugu qabanayo qofka kale ugu qabanayo ma jira uu isleeyahay laakiin haddii dad fiican oo badani ay jiraan oo lagaga kaaftoomayo inuu isagu fitnada iyo waxyaalahaas naftiisa inuu halis cadaaladdarri iyo dambi inuu ku dhaco usoo wuxuu usoo jiidayo inuu iskaga fogaado oo uu iska doorto muxuu mas la aanta saasaa u fiican qaala allahu tacaala tilka daar اlآakhiraة najcalha lladiina laa yuriiduuna culwa fi اlardi walaa fasaada wlcaaqibatu lmutaqin culuwa fi lardi marka kibirka iyo isweynayn iyo dadka ay ka sarreeyaan marka qofkii madaxtinimada jeceli wuxuu noqonayaa qof jecel culuwan fi lard kaasna marka wuxuu leeyahay kuma jiro shuruuda alla u qabta ee daarta aakhira dadku uu siinayo qofka waxaas jecel kuma jiro وعn أbي سعيidi cبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه qال qاla lii رasuul الlahi صلى الله عليه alي وسلم rasuulka alle wuxuu yidhi yaa cabdالرحمن بna سمرة cabdالرحمن بن سمrow laa تsأل imaara madaxtinima ha طalbanin faإnaka in ucطiitahaa haddii lagu siiyo imaaradaa lagu siiyo madaxtinimo lagu siiyo can غayri masأalaةi طalbasha la-aan xaggeed lagaa siiyo oo lagu garto o lagula soo doonto ucinta calayha alla waa kugu caawinayaa waa kugu gacan siinayaayo waa kugu xiltirayaa waa ka soo baxaysa wain ucطiitahaa haddii lagu siiyo can mas'alatin weydiisi adoo aada weydiisatay oo dalbato xaggeed lagaa siiyana ukilta ilayha iyadaa lagugu daynaya daynayaa iyada alla isku kindaynayaayo waa kaasa meel kala soo dhacba alla ku dhahayaa oo marka alla xaggiisa taageero iyo ta'yiid kama helaysid iyo tawfiiq wain xalafta calaa yamiinin haddii aad shay ku dhaarato inaad samaynayso ama aadan samaynayninna fara'ayta hayrahaa khayran minha kayrkaada aad u aragto inuu ka fiican yahayna faati aladii huwa khayr la imow kaa khayrkaa la imow oo wakafir can yamiinika dhaartaadii ka kafaara gudo oo ha dhihin waan dhaarta oon ha dhihin oo dhaartaadii xajisanine dhaartu kafaaro gud bay leedahay khayrka yayna kaa yayna kaa horjoogsanin mutafaqun caleyh taasuna waxay fasiraysaa aayaddii alle subxaanahu watacaala uu yidhi walaa tajcalu llaha curdata liaymaanikum an tabaruu watataquu watusbixuu bayna annaas alle ha ka dhigina dhaarta ad ku dhaarateen mid idinkaga gudban oo idinka hor joogta beriga iyo islaaxa bayna annaas iyo taqwada iyo ha ka dhigina وعn abi dri radي allahu canhu qaala qaala lii rasuulu llahi sala اlه alay slm rasuulka alle wuxuu yihi ya abaa dar abu daryow inii araaka daciifan anugu waxaan ku arkayaa nin daciifa inaad tahay nin daciifahoo mas-uuli aan qaadi karaynin baa tahay marka daciiful biniya waljasad maan ahayne nin baadiya kusoo koray xoog badan oo nashaad badan buu ahaaye laakiin xagga maamulka iyo waxyaalahaas aanu aqoonin nin zuhdi iyo taqashuf iyo ka batay buu ahaayo siduu ku sheegay cali bn abi aalib radiallahu an maruu tilmaamayay xamala cilman cajaza fiihi marka cilmi buu qaaday si uu muxuu ahayey eh, eh, uu u dabaqana uu garan waayey oo xataa dadkii madaxda ahaa ee berigaa joogay ee eh, cuثmaan iyo mucaawiya iyo kuwaasuu rabshada ku kicin jiray muxuu ahaa si uu waxyaala isagu xaq u malaynayo oo meeshoodii ku habboonayd aanu ku dabaqin ayay rabshada ka dhici jireen wa inii uxibu laka aniguna waxaan kuu jeclahay maa uxibu linafsi waxaan nafteeda la jeclay laa ta'maranna ha u madax noqonin calafnayni laba qofna walaa tawallayanna hana maamulin oo mas-uul ha ka noqonin maala yatii min agoon maalkii wasi iyo ha u noqonin rawaahu muslim wa canhu radi allahu qaal qultu yaa rasuul اllahi alaa tastacmilunii yaa rasuul allah miyaadan madax iga dhigaynin maamul aadan ii dhiibaynin fadaraba biyadihi calaa man gacantiisuu garabkayga ku dhuftay uma qaala markaasuu uhi yaa abaa dar innaka daciif waa tabar yar tahay mas uuliyad ma qaadi kartid wa wainahaa amaana iyaduna waa wa wainahaa amaana ma aha marka meel qofku nafci uu ka doonanayo ma ahee wa amaanad iyo mas-uuliyad weyn oo u qaadayo weeyaan waynu ammaanadaa dareeno wa inahaa yowma alqiyaamati khizyun wanadaama maalinta qiyaamaha ana waa dul iyo shallayto way alle maxaa kuu geystay baa ka dambayn doonta ilaa man akhadahaa bixaqihaa qofkii xaqeeda ku qaato oo waadda aladii calayhi fiiha guta waxa dushiisa ehee mas-uuliyada ahee muxuuha imaaradaas xaggeeda ka ku saabsanna guta mooye kaas isaga ma aha khasiya nadaamo uma ahee waxaa weeyaan waa toddobadii qof aan soo marray xadiidkii abu hureyra saddexda goori iyo aan soo marray muxuu ahay sabcatun buu gelayaayo qofkaasu khayr iyo wanaag iyo nicmuu leeyahay qofkaasu aakhiro rawah muslim allow dadku may sidaa u fahmaan geedantada la yidhaaho madaxtinimada inay ammaanad iyo mas-uuliyad iyo tahay iyo waxa ka dambayn doona hadday sidaa u fahmaan way ka fogaan lahaayeen way ka caraari lahaayeen oo qof loo baahday oo marka isaga dadka muslimiinta ay doorteen oo adigaa ku rabnaa ay yidhaahaan mooyaane qofkan isu soo raashici lahaaba ma jiro can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اlahi sal slm qaal inakum sataxrisuuna cala alimaara idinku waxaad ku dadaali doontaan oo jeclaan doontaan madaxtinimada qof waliba in isagu madax noqdo jeclaan doona yaa salaam maa asdaqahaa min kalima wasatakunu nadaamatan yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ana waxay noqon doontaa shallaytay noqon doontaa rawahu muslim waa ku tartami doontaan oo ku dadaali doontaan buu rasuulku sala alla alay slm waana ta dhacday weeyaan qoomamadii baa marka dambaysa walciyaadu billah nasal allah alcaafiya rawahu albukhaariy baabu xati الsulطaani wاlqaadi wagayrihima min wulaati اlumuur cala اtikaadi wasiirin صaalixin wataxdiirihim min quranaaءi الsuuءi wاlqabuuli minhm guubaabinta lagu guubaabiyey qofka madaxda ah iyo garsooraha iyo wixii lamid ahe maamul hayaba inay samaystaan kaaliyo wanaagsan oo saalixa oo ahlu taqwa ahlucilmi ahlwaraca inay samaystaan oo nasiixa muslimiinta maslaxadooda ka murgaaya iyo digidda looga digay inay asxaabta xunxun ee qurana suu-ada ah ama buطaanatu su inay iska ilaaliyaan iyo inay waxay ula imaanayaan nasiixo ay ka dhigayaan inay ka aqbalaan digidda looga digay qaala allahu tacaala alakhilaau asxaabta dadka rufaqada asxaabtaihi isjecelow yowma idin maalintaa qiyaamaha bacduhum libacdin caduw qaarkood qaarka kale cadow ba u yihiin way loobi doonaan waxay ku awal hore ku saaxibeen hadhow ku coloobi doonaan marka ay arkaan natiijadiisa xune ay yeelatay ila almuttaqiin kuwa alla ka cabsada mooyaane ee taqwo alle iyo khayr iyo ku saaxiibay iyagu cadow isuma aha وعn أbي سعيidi وأbي هuريرaةa رضي الله عنهma أna رsuula الlahi صلى اه عل سلم qاal ma bacث allah min نabiyi alla nebi ma soo dirin wala اsتklfa khaliifa min khaliifa qof madaxana madax ma aanu ka dhigin إila kaana lahu waxa un u sugnaado ou lahaa biطaanataan laba biطaano biطaano waxaa la yidhaahaa dharka hoose ee jidhka ku xigaa la yidhaahaa haddana waxaa laga wadaa muxuu ahay dadka ku dhegan ee ku hareeraysan dadka madaxda ah labadaas noocun buu leeyahay biطaanatun ta'muruhu bilmacruufi wa taxuduhu calayhi kuwa oo khayrka fara oo khayrka ku guubaabiya wa biطaanatun ta'muruhu bishari wa taxuduhu calayhi iyo mid sharka iyo xumaha dadka farta labadaasun buu leeyahay wاlmacsuumu man casama allahu rawahu الbukhaari ka ilaashan waa ki alla ilaaliyo kala qurana suuda alla uu ka ilaaliyo kaas weeyaane ka alla uu ilaaliyo nasأl اllah alcisma labadaa kooxood unbaa qof walbaba oo madax aba hareera joogta marka isaga ayay jirtaa midda uu dooranayo qof walibana waxa qalbigiisa ku jira ayuu doortaayoo kii jecel khayrka iyo wanaagga iyo cadaalada iyo maslaxada jecelina dadka horuu soo dhowaysanaya kan jecel sharka iyo xumo iyo waxyaalahaasna kuwa cilmaaniyiinta ee waxyaalaha xunxun iyo faraya iyay soo dhowaystaan wاlmacsuumu man casamahu اllahu tacaala وعn caaishaةa radي allahu anha qalat qala rasul lah sl ly slm ida araada allahu biاlamiiri khayra qofka madaxda hadduu alla khayr la doono jacala lahu wasiira sidqin kaaliya fiican kaaliya run ah yani kuwa wanaagsan iyuu alla u samaynaya u waafajinaya in nasiya dakara haddii uu wixii uu ilaahu xusuusinaya halkaasi halkaasi wuxuu sidaasa ahabaad ilowday waa xusuusinaya meeshaas dadkaas taageeray u baahan yihiin meeshaa waxaa weeye dadkaas wax loo qabtay u baahan yihiin gobolkaasu waxyaalahaas u xusuusinaya wa in dakara hadduu xusuusan yaho waxay wuxuu qabanayaan acaanahu ku taageerayo oo la qabanayo oo la talinayo wa araada bihi gayra dalika amiirkii hadduu alla taa waxaan ahayn uula doono shar alla uula doonana jacala lahu wasiira suu-in wasiir xun buu alla u samaynayaa in nasya lam yudakirhu wixii uu ilaawo naga tahay mushkiladeedii xasanagu baanin dhahiyayo aan xusuusinaynina ka qarinaaya wain dakara hadduu xusuusan yahayna lam yucinhu aan gacan siinaynin ee madaxa ka meermeerinaya oo ka dhuudhuumanaya oo googoynaya rawaahu abu daawuuda biisnaadin jayid calaa sharطi muslim yani saxiix weeye kolka hadduu shardi muslim uu yahay waana sidaa uu sheegay oo sheekh ilalbani xafidahu llah xadiidka saxiix buu ka dhigay fi saxiix aljaamic sagiir wa fi mishkaati almasaabiix baabu nahyi can tawliyati limaara والقضاء وغyرهma من الولاaيaaت لمن sاalha وxرص عaليها facaرض بها waa baabkii hadda aan ka soo baxnay ayuu raacsan yaho munaasib munaasaba la leeyahay oo kii hore wuxuu ah qofka ayaa waxaa la amraayey inaanu isagu aanu waraysanin marka kii hadda nagu kii kasii horey weeyaan Eh, inuu ka fogaado wilaayaadka iyo waxyaalahaas iyo fitnadooda iyo aanu mxu aanu faraha la gelin aanu dalbanin taasaa la amraya ilaa inay ku caynowda mooyaane sidii yuusuf calayh isalaatu wasalaam uu dalban jiray ee fircawn uu ku dhihi jiray ijcalnii calaa khazaa'ini alardi inii xafiidun caliim qofkii sidaasoo kale un adu mooyaane danaha muslimiinta u galaya mooyaane qof naftiisa unu galaya waa inaanu dalbanin taasu marka taraa la sii jirto waxa weye dadka madaxda ana iyo dadweynaha iyo dadka ahlu xalli walcaqdigaana iyagana waxaa waajib ku ah qofka nagnagleha ahee u shaqaysanaya in madax laga dhigi iyo inay eriyaan oo kolkuu israshaxo ay dhagaxa la dhacaan oo mudaaharaad ku sameeyaan oo iska eriyaan oo dadka ahlu khayrka iyagu ay intay raadsadaan soo qabsadaan وعn أbي muسى الأشعري رضي الله عنه qاala dkltu عlى النبي صلى اه علي sلم نبgaan u galay ana warajulaani min bani cami aniyo laba nin oo ilmo adeeradaiyo ashcariyiin ah isagaana u geeyay ilaa nabadoonkoodii buu ahaa faqaala axaduhumaa midkood ba wuxuu uhi yaa rasuul allah amirnaa calaa bacdi maa wallaaka allah nooga madax dhigoo noo dhiib waxaanu alle kuu dhiibay qaarkii shaqo yaanina sii weeyaan caza wajal wa qaala alaakharu mila daalkii kalena sidaasoo kale uu yidhi abu muusana radia allahu canhu ma aanu arrintaa ma aanu ogeyn nimanka noogay rasuulka sal lla alay slm markay lahaayeen waxay ka rabaan ma aanay u sheegin fa qaala markaasu wuxuu yidhi kolkuu abu muusana waa cudur daartay wuxuu adiguna abu muusa adiguna maxaad qabtaa buu yidhi markaasuu yidhi iima ayna sheegin yaa rasuul allahi waxay la socdaan haddaan ogaan lahaa inay wax kada la socdaan nababa aanan soo raacin markaasuu wuxuu yidhi inaa wallahi laa nuwallii haada alcamala axada sa'alahu aw axadan xarasa calayh walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh